bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaad oo suuratulmaa'ida ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu noogaga soo warramay dahaaradii iyo axkaamteedii ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa noogaga soo warramay aayaddii shalay aynu maaragtay macnaheeda ku soo jirnay taasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo warramay marka haddii waxaa weeye acdaaru ay timaado in acdaartaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ruqsad badan uu dadka u sameeyey addoomankiisa ayaa ilaahay noo soo sheegay markii waxaa weeye dahaarada biyo la waayo in la gegebaysanaayo iyo markaasi axwaalahaasi sida ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta islaamka noogugu fuudeeyey ayaa ilaahay nooga soo warramay markii ugu dambaysa ilaahay wuxuuna soo yidhi alla ma doonaayo inuu xaraj idin yeelo cariiri ou idin yeelo oo idinku cariiriyo waxa laydinku faral yeelay oo maaragtay weysadii iyo qusligii iyo tayamumka intaa ay ka mid yihiin hase yeeshee alla wuxuu doonayaa inuu idin dahiro oo axdaafta ilaahay idinka dahiro midda maaragtay yar iyo midda weynba xadasul asqar iyo xadasul akbarba alla inuu idinka dahiro iyo dunuubta midda xisiyada ah iyo midda macnawiyada ah intoo dhan ilahayna u idinka dahiro iyo alla inuu nimcadiisa korkiinna ku taam yeelo nicmatulislaam ah weeye oo ilaahay idiin caddeeyo sharaa'icu diin adinkana waxaa markaasi xaqiiq ah oo laydinka doonayaa inaad ilaahay subxaanau wa tacaala nicmadiisa aad ku shukrisaan ilahay hadda marka aayaddan aynu meeshaan ka bilaabayno maadaama hadda nicmo weyn ilaahay subxaanau wa tacaala uuna siiyey oo markaasi diintiina loo kaga dhigay diinulyusri oo suhuula ilaahay subxaanahu wa tacaala badan uu noo sameeyey arrintaas waxa weeye nicmo weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nootaam yeelay waxaa la doonayaa nicmada shukrigeeda in lala yimaado ballanka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu nagula ballamay oo faraa'ishii iyo takaaliifta haddana la soo saaraayeen la fuliyo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga warramayaa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa wadkuruu xusa ayuu dhahay ilaahay mu'miniinow nicmatallaahi ilaahay nimcadiisa oo calaykum korkiinna alla idinkuu nimceeyey wadkuruu xusa ayuu dhah ilaahay hadda marka la leeyahay xusa la leeyahay waxa weeye shukrigeedii la imaada weeye nicmada ilaahay marka la xusaayo xusidaas waxay noqonaysaa in rabbiga subxaanahu wa tacaala nicmada weyn oo noogu nimceeyey oo markaasi islaamnimadu u weyn tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu shukriyo marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wadkuruu xusowdha ilaahay mu'miniinow nicmatallaahi ilaahay nimcadiisa oo calaykum korkiinna alla idinkugu nimceeyey islaamkaas ayaa ugu weyn weeye marka waxaa weeye islaamku waa nicmo weyn weeye acdamu nicam weeye maxaa yeelay khayr dhammaantiis waxaa lagu gaarayaa islaamka ayaa lagu gaarayaa qofka muslimkaahu waa qof waxaa weeye liibaan adduunya iyo mid aakhire intaba haysta oo nolol wanaagsan ku noolaanaya maalinta qiyaama ma'aalka qiyaamo nolol fiican ku noolaanaya maadaama adduunyadan hadda aynu joogno ay tahay daarulfanaa oo muddo gaaban la joogaayo xayaatadii runta aheeda markii la gaaro waxa waxaa weeye sharaf helaaya oo nolol fiican helaaya waa qofka muslimkaa weeye kaafiriinta ayaga adduunyadan markay joogaan nolol yar oo maaragtay dhalanteeda ayay ku nool yihiin qiyaamo markay gaaraanna waxaa weeye waxay ku noolaanayaan xayaato aad iyo aada u xun oo markaasi cadaab ay weligood ku waarayaan marka qofka muslimkaaho ilaahay muslim ka dhigay ilaahay subxaanau wa tacaala sharaf weyn ayuu u yeelay nicmadii u weyneeda ayaana ilaahay siiyey subxaanau wa tacaala maxaa yeele nicmo labada daaroodna anfacaysa waxaa weeye islaamka weye marka alla wuxuu dhahay xusa ilaahay nimcadiisa alla idinkugu nimceeyey iyo wa miihaaqahu ilaahay ballankiisa alladii ballankaasoo waasaqakum bihi alla uu idinkula ballamowdha ilaahay iyo wa miihaaqahu ilaahay ballankiisa weeye cahdiga alla weeye alladii ballankaasoo waasaqakum bihi allah uu idinkula ballamay cahadakum calayhi weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinkula ballamay id waati qultum aad u dhehayseen rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaad mubaayacada aad la samaynayseen samicnaa waanu maqalnay waadacnaa adacnaa waanu adeecnay wax allaala waxaadna farayso oo aad maaragtay naga reebaysid oo waxa weeye waxaan jecelnahay iyo waxaan kahanayna intaasbah weeye alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala ilaahay ballankiisana xusa ayuu dhah ilaahay alladii ballankaasoo waasaqakum bihi alla uu idinkula ballamay ballanka ilaahay subxaanau wa tacaala unugula ballamay waxaas dhan oo takaaliifa oo nala saaray ayaa loola jeedaa waa ballan ilaahay subxaanahu wa tacaala unugula ballamay id waqtiyow dha ilaahay qultum aad u udhehayseen rasuulka calayhi salaatu wasalaam xiina baayaxtumuuhu weeye markaad la mubaayacoonayseen samicnaa waanu maqalnay rasuul allahu qowlkaaga waadacnaa adacnaa waanu adeecna amarkaaga marka hadda ballankan ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaahay ballankiisana xusa oo allah idinkula ballamay markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad udhehayseen samicnaa waadacnaa ballankaasu hadda goormow ahay horta ballankan waa ballan caama weeye laakiin haddii la yidhaahdo ballankan wuxuu dhacay amase goormou dhacay markii la yidhaahdo waxa uu dhacay baa layidhi sanadkii oo hijrada meesha la yidhaha jamratulcaqaba agteeda ballan ka dhacay buu ahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam meeshaas waxaa u yimid baa layidhi toddobaatan nin oo ansaara ayaa rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam waxaana madax u ahay baa layidhi ninka la dhihi jiray saxaabiga la yidhaahdo baraa ibnu maxruur ninka la yidhaha ayaa madaxo ay baa layidhi marka hadda waxaa weeye ballankana isaga ayaa maaragtay qoomkiisa hogaaminayo u qaadayaa ayaa layidhi ilaa waxa weeye ou ka dhahaa layidhi waladii bacasaka bilxaqi rasuul allow waxaan ku dhaartay allah xaqu wuu soo bixiyeye lanamnacannaka mimaa namnacu minhu asranaa ayuu dhahay rasuul allow waan kaa mancinaynaa oo waanu kaa daaficaynaa wixii waxa weeye nafteena aanu ka daafacayn marka waxaa weeye nala mubaayaco ayuu dhahay rasuul allow fa naxnu wallaahi abnaa'u lxarbi yow dhahay annagu waxaan nahay dad oo maaragtaya dagaalyahana oo waxa weeye dagaalyahan ka soo jeedaan nahay kaabiran can kaabirin dad abka ab waxaa weeye dagaalyahanahay ayaan ahayn annagu marka nalabalamuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye annagu waan ku difaacaynaa ayuu dhahay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam way la mubaayacoodeen baa la yidhi inay maaragtay nabiga calayhi salatu salaam micigiisa ay dagaalayaan caddaan iyo madowba wixii nabiga calayhi salatu salaam dagaalku soo qaada inay maaragtay micigiisa aana ay la safanayaan waxaa kaloo ka mid ahaa layidhi ballankaas baycadii dhacday baycatu ridwaan la yidhaahdo taxta shajara ku dhacday waa ku tegi doonaa haddii ilaha yidhaahdo sanadkii hijrada markii waxaa weeye lix sano uu joogay baycadii dhacday oo la yidhaha baycatu ridwaan insha allahu tacaala suuradaha soo socdaan uu tegi doonaa markay rasuulka calayhi salaatusalaam mushrikiintu ay u diideen beydka ilaahay inuu galo ayaa ibliis wuxuu faafiyey sayidinaa cusmaan binu cafaan oo loo diray quraysh oo xaramka joogtay markaas in macnaha arrinta uu ka dhaadhiciyaa ibliis wuxuu faafiyaa layidhi in la dilay sayid cusmaan rasuulka calayhi salaatusalaam asxaabta waa la mubaayacooday inaysan ka laabanaynin mako ilaa waxaa weeye ay ka dagaalamayaan ama ay maka xoog weegelayaan weeye marka hadda waxa weeye ballankaanu asagoo sidaasa waxa weeye oo hadda qoladaas ballankuu ahay haddana waxaa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ayaa la leeyahay cibradu caamay iska noqonaysaa qolaba khaasa ku ahaato oo hadda ballankaanu waxa weeye ballan caam ah oo cid walba markaasi lagu qabtay culummada qaarkeed xataa waxay yidhaahdeen wuxuu ballankaanu ixtimaalaa cahdigii oo dhacay yowma akhdi lmiisaaq oo caalamudarka wakhtigii la ahay ballankii dhacayoo ilaahay u alastu birabbikum marka haddii taas la yidhaahdana macnuhu waxay noqonayaan baa yidhi udkuruu nicmat allaahi calaykum xaysu khalaqakum cala atawxiid fii caalami alarwaax weeye markaad caalamularwaax eedeen weeye haddana ilaahay subxaana wa tacaala caalamulajsaad ayaa waxaa weeye alla idinka yeelay kuwa waafaqa ballankii horo oo waxa weeye caalamu arwaax weeye marka hadda iimaanku waa nicmo weyn oo cadiimaha la yidhi maxaa yeele wuxuu waafaqayaa ijaabadii oo maaragtay aa dhacday maalintii ilaahay uu dhahayey alasu birabbikum weeye intaasoo dhanba hadda waxaa weeye aqwaala waa wada saxiixaa layidhi marka hadda ballankan haddii waxa weeye qolooyin markaas saas uu ku ahay kulli waa la caam yeelayaa oo ballankaanu mar walba waa taagan yahay dadka mu'miniinta ballankan ilaahay waa u taagan yahay subxaanahu wa tacaala id wakhtiyow dha ilaahay qultum aad dhahdeen samicnaa waanu maqalnay waadacnaa waanu adeecnay wattaqullaaha alla ka cabsadow dha ilaahay subxaana wa tacaala oo ilaahay ballankiisa alla ugaga baqa weyne qofku ballan hadduu qaaday ilaahay inuu ka baqo oo ballankaas uu ilaaliyo ayaa la doonayaa wattaqullaaha alla ka cabsadow dha ilaahay subxaana wa tacaala oo waxa weeye fii miisaaqihi waxaa weeye ballanka inaad burisaan iska ilaalishow dha ilaahay in allaaha alleh caliimun allee ku cilmi la wowdha ilaahay bidaati suduuri laabyaalku xaaladay u saaxiibka yihiin al caalim ayuu ku yahay in allaha allowdha ilaahay caliimun allih ku cilmila weeye bidaati suduuri laabyaalku xaaladay u saaxiibkayihin bimaa fi lquluub weeye waxa ikhlaasa amase waxa weeye ikhlaas darro ah oo quluubtaas ku jira alla caalim ayuu ku yahay subxaanau wa tacaala marka hadda waxaa weeye aayadda markaasi khaatimadeedu waxaa ku sugan baa la yidhi wacdi iyo waciidaa ku sugan qofkii wanaagsan oo mu'min oo ballanka ilaahay ilaaliya oo mukhlisa waxaa ugu sugan wacdi ayaa ugu sugan oo khayr baa ilaahay u yaboohayaa allana inuu ka warqabo waxa markaasi uu samaynaayana ilaahay uu ku jaasinaayo midka waxaa weeye munaafiqa amase waxa weeye naqdulcahdiga samaynaaya iyo kufaarta na waxaa ugu sugan waciid ayaa ugu sugan oo hadda waxaa weeye wax kastoy sameeyaan alla inuu la socdo ayaa ilaahay noo caddaynaya yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow ahaadow dha ilaahay qawaamiina kuwa qumid badan lilaahi ilaahay u qumid badan ay bixuquuqillaahi xuquuqda ilaahay u quma ilaahay subxaanau wa tacaala markii ballankii laysku qabtay uuna xasuusiyey iyo sida loo baahan yahay ballankaa in la dhowro ballankii waxaa weeye wax ka mid ah ayaa halkan ilaahay subxaanau wa nooga warramayaa oo haddanana la amrayaa inaanu ilaalinno waxaa marka hadda meeshaan aayadatan ilaahay u naadinayaa dadka mu'miniinta maxaa yeele ballanka ilaahay waxa ilaalinaaya waa mu'minka weeye ee munaafiq iyo kaafir ballan ilaahay ma dhowraayaan marka hadda waxa weeye naadadaanu waxay reebaysaa wixii waxa weeye aan sifadaas ku sifoobin oo aan iimaan ku sifoobin waxaa marka meeshaan laga gudagelayaa haa yidhi xuquuqda oo waajibka ku ah addoommanka in la caddeeyo taasoo waxa weeye laba qaybood noqonaysa mid waxa weeye khaaliqa ku tacalluqaysa oo marka ilaahay uu leeyahay kunuu qawaamiina lilaahi uu leeyahay iyo mid makhluuqa ku tacalluqayso shuhadaa'a bilqisdi ayaduna makhluuqay ku tacalluqaysaa yidhi suuraddaa marka hadda waxaa weeye suuratunisaa ayaanu waxaan dhihi lahay aayaddan suuratunisaa ayaanu ku soo marnay oo sidaan oo kale ah waxaa meeshaan loogu soo celiyeyna sha'nigeeda ayaa la weynaynayaa maxaa yeela xaqa ilaahay oo loo qumo subxaanahu wa tacaala iyo addoommanka ilaahay xaqoodoo loo qumo oo xuquuqullaha iyo xuquuqul aadami loo qumo waa arrin aad iyo aad u weyn baa layidhi waxaana weeye tawfiiqda xaqiiqadeeda ayaa sidaasa weeye marka qof kasta oo rumeeyey oo mu'minane qof kastoo mu'min oo iimaan sheegta waxaad dhici karaysaa layidhi labadaas xaq inuusan uqumi karin alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow kuunuu ahaada qawaamiina kuwa toosan weeye qaa'imiina weeye kuwa uquma lilaahi ilaahay ay bixuquuqillaahi weeye ilaahay xuquuqdiisa kuwa uqum ahaada shuhadaa'a ayuu dha ilaahay ahaada kuwa ka markhaati kacow dha ilaahay bilqisli cadligow dha ilaahay shuhadaa'adaana waxaa weeye waxay noqonaysaa khabar taaniya weeye shuhadaa'a ahaadow dha ilaahay kuwa ka markhaati kaca bilqisli cadliga ka markhaati kaca ah, shuhadaa'a weeye bilqisliw dha ilaahay oo waxa weeye falaa tashhaduu bikhilaafi lwaaqici weeye waxa waaqica ah hoo jira wax khilaafsan ha ka markhaati kicina weeye bal bimaa fii nafsi alamri weeye markaasuu dhah ilaahay shuhadaa'a kuwa ka markhaati kac noqda bilqisli cadligow dha ilaahay waxaa la rabaa qofku waxa weeye shay caddaalaha inuu wax caddaala ah oo xaqa inuu ka markhaati kaco walaa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin ousan idinku xambaarin buu dha ilaahay shana'aanu qoomin qoom cadhadoodow dha ilaahay oo kufaara calaa an laa tacdiluu inaydan cadaalo samayna walaa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin uusan idinku xambaarin mu'miniinow shana'aanu qoomin buqlu qoomin weeye qoom cadhadooda oo kufaara calaa an laa tacdiluu inaydan cadaalo samayna inaadan cadaalo samayna oo waxa weeye qoladaas cadaawada aad u qabteen iyo cadhada ay idinka sarfiso cadaalada inaad ka tagtiin maxaa yeele hadda waxaa ilaahayna soo yidhi kunuu qawaamiina lilahi shuhadaa bilqist marka sidaa markii laysoo yidhi waxaa jirtay oo hadda ka horna aynu soo marnay rasuulkeenna calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa gaar ahaan muhaajiriinta in waxaa weeye mako laga soo kaxeeyey oo xoog looga soo bixiyey oo lagu dhibay dadkii marka sidaas ahay mar dambe way tay islaameen markii nabigu calayhi salatu salaam maka uu qabsaday marka waxaa ilaahay leeyahay qoladaas carada aad u qabtiin oo markii hore waxyaabay idinku sameeyeen inaad cadaalada ka tagtiin yaysan maaragtaya idinku xambaarin maxaa yeela qofka waxaa loo baahan yahay qof kastoo colkiis ahaa jira ama si kasta ahay haddii meesha waxaa weeye islaamnimo ay timaado oo cadaaladu ay timaado inuu cadaalada ilaaliyo ee waxa weeye aarsi iyo qofkan saasuu jiriyey inuusan ku kicin baa laabud ah weeye taas waxa weeye waxyaaba oo mujtamaca fasahaadinaya haddii aargoosi daa'in lagu jiraa wax faa'iidaha ka imaan mayso waxaa loo baahan yahay in cadaalada lagu dhaqmo markii cadaaladu ay fusha cadaalada in la ilaaliyo oo waxa weeye aargoosiga iyo waxyaabaha noocaasa waxay fasahaad bay sii abuurayan in la iska daayo ayaa laabud ah weye marka asxaabta ayaa markaas lagula khidaabaha waa tacaam weeye marka qoon cadho aad u qabtiin yaysan idinku xambaarin buu dha ilaahay inaadan cadaalad samayn oo cadaalad ka tagtaan icdiluu cadaala falowdha dha ilaahay icdiluu cadaala falow ilaahay waa cadaalada loo samaynayaa cadowgaa iyo saaxiibka intaba waxa weeye cadaala u sameywdha ilaahay maxaa yeele markay cadaala joogto cadow iyo kayrkiisa midna loo fiiri maayo huwa kaasuu dhaha ilaahay subxaanahu wa tacaala cadliga oo saasow dha ilaahay huwa cadligaasou dha ilaahay subxaanahu wa tacaala oo waxa weeye loo cadaalo sameeyo cadow iyo maaragtay kayrkiisaba ayaa aqrabu u dhowow dha ilaahay litaqwaa taqwada huwa kaasou dha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa aqrabu u dhow litaqwa taqwada kaasaa u dhowdha ilaahay taqwada ilaahay laga baqa subxaanahu wa tacaala xumaanta laga dhowrsado waxaa u dhowow dhaha ilaahay subxaanahu wa tacaala in markaasi cadow iyo saaxiib intaba cadaalo loo sameeyo weeye marka waxaa laga wadaa fasawow bayna almuxibi waalmubkir fi lcadli walaa tu'siru lmuxiba weeye waxa weeye kusima midka la jecel yaha iyo midka loo caraysan yahay cadaalada kusima weeye hana maaragtayaa doorina oo ha u doorina midka la jecel yahay cadaalada ha u doorina wey ah, nin kanaan saaxiib la ah iyo kanaa fulaana iyo kanaa meel hebla ka soo jeeda iyo kanaan saas isku nahay marba haddii maxalulcadaalo la fadhiyo taas waxa weeye mamnuuc weeye waana ka reeban tahay marka waxa weeye intaasoo dhan cadaalo ayaa loo baahanya in cadaalo loo sameeyo markaasuu dha ilaahay kaas ayaa taqwada u dhowowdha ilaahay wattaqullaha alla ka cabsadowdha ilahay muminiinow Ah, aqrabu litaqwaadan waxaa weeye aqrabu maa yadullu cala taqwa ayaa laga wadaa kaas ayaa wuxuu u dhow yahay wax taqwo ku tusi kara weeye maxaa yeele taqwadu qalbigay ku jirtaa marka cadliguna wuxuu noqonayaa taqwada horta waxaa weeye qalbigay ku jirtaa sida rasuulkeena calayhi salatu salaam xadiiskuu dhahay attaqwa haahunaa asagoo markaas ishaaraaya qalbigiisa ishaaraya saddex jeer attaqwa haahunaa u dhahay bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim xadiiskaasuu ahay marka taqwadu waa shay qalbiga ku jira cadaaladuna waxaa weeye daliil midka uu weyn oo ku tusinaayo weeye taqwada ku tusinaya maxaa yeele qofku hadduu alla ka baqaayo waxaa lagu aqoonsanayaa caadil buu noqonayaa marka waxaa la yidhi fa cinda alqudrati yadharulxaalu weeye markuu qofkaanu awood uu helo ayaa xaaladu daahiraysaa haddii waxaa weeye qof fiican oo caadila uyo ilaahay ka baqaa yahay iyo haddii kalanto markaasaa la kala ogaanayaa qofkii waxaa weeye cadli labadiisa gamcood ou ka daahiro waxaa la yidhi daliil waxay u tahay taasu inuu ilaahay ka baqaayo qofkii cadaalad laga waayane waxaa caddaanaya inuusan waxaa weeye alla ka baqayn ousan iimaan lahayn weyn marka sidaasaa la leeyahay marka culummadu waxay yidhahdeen dulmigu wuxuu ku qarsan yahay naftaa la layidhi ayuu ku qarsan yahay marka waxaa soo daahiriyaa la yidhi ee awoodda weeye cajiskuna waa qaryahaa la layidhi oo qofka waxaa weeye haddii la dulmiyo markuu caajis yahay ousan aarsa karin qalbigiisay ku jirtaa laakiin markuu awood helo markaas ayaa waxa weeye ayuu banaanka soo dhigayaa markaasaa waxaa laga fiirinayaa inuu caadil yahay iyo inuusan caadil ahayn maggaas ayaa waxaa la ogaanayaa alla inuu ka baqaayo taqwadaas ayaana cadaalada keenaysa alla wuxuu yidhi wattaqullaha alla ka cabsadow dha ilaahay ilaahay awaamirtiisa fartoomaa oo idinka reebaana ka hara weeye in allaaha allaw dha ilaahay khabiirun allii caalim ku ah weeye bimaa tacmaluun waxaad camal falaysaan alla ka baqa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa maxaa yeele qofaan ilaahay ka baqin waxba hagaajin maayo imtasiluu awaamirahu wajtanibuu nawaahihi weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa fartooma weeye wuxuu idinka reebaana kahara weeye in allaha allow dha ilaahay khabiirun allihii caalim ku ah weeye bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan marka aayaddan sida aayaddii hore ayadana aakhirkeeda waxaa ku jira wacdi iyo waciidaa ku sugan labadaasaa ku sugan wacdina waa ku sugan yahay waciidna waa ku sugan yahay marka hadda wacdiga ilaahay wuxuu ku caddaynayaa aayaddan aynu hadda meeshaan ka gelayno waxaana uu ilaahay sidaan ayuu leeyahy wacdallaahu allah wuxuu u yabo howdha ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha suusuuban usoo qadara markaasi wacdan xasanan wacdi oo wanaagsan yabooh wanaagsan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u yabuuray marka aayaddan waxay tafsiir u tahay aayaddii hore oo markaasi mujmalka ahayd oo ilaahay wuxuu yidhi in allaha khabiirun bimaa tacmaluun ayuu dhahay marka aayaddan taas ayay tafsiir u tahay weliba waxaa lagu caddaynayaa wacdigii baa lagu caddaynayaa alla markaas wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala allaahu alla wuxuu u yaboohay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha suusuuban wacdan xasanan yabooh wanaagsan lahum waxaa u dha ilaahay makfiratun dhaafid iyo wa ajrun ajir ayuu dha ilaahay ajirkaasoo cadiimun oo weyn waxay iska leeyihiin buu dha ilaahay subxaana wa tacaala makfiro iyo ajir weyn bay iska leeyihiin kaas oo janno ah weyn maxaa yaele qofku markii waxaa weeye iimaan iyo camal saalix uu ku sifoogo wacdi xasana ayuu iska leeyihi marka hadda qoladii kaloo waciidka ugu sugnayna waa kuwaan waladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay oo wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayna ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabuuljaxiimi naarta jaxiime la yidhaha asxaabteeda weeye waladiinadaan mubtada weeye ulaa'ika ulaa'ikaduna waxay noqonaysaa mubtada taani weye asxaabuuljaxiimina waa khabaru taani weye taaniga iyo khabarkiisuna khabarul awali waaye jumladan marka jumlo musta'nafaa weeye oo waxay caddaynaysaa waciidulkufaar weeye alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay oo wakada wuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayna ulaa'ika kuwaasuu dha ilaahay asxaabuuljaxiimi naarta jaxiima la yidhaha asxaabteeda weeye qolada hadda aynu soo maraynay oo ilaahay uu yidhi wacdallaahu aladiina aamanuu wacamilu saalixaati ayay cagsigooda yihiin ayl bani aadamka ayaaba sidaas ah oo saasuu cagsi isugugu yahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow udkuruu xasuustow dha ilaahay oo xusa nicmatallaahi ilayhi nimcadiisa calaykum korkiinna halaydinku nimceeyey id wakhti hama ay hamiyeen qoomun qoom ay hamiyeen an yabsuduu inay soo fidiyaan ilaykum xaggiinna eydiyahum gamcahooda idinsoo fidiyaan fakafa dabeedna alla waa reebay aydiyahum gamcahooda cankum xaggiinna ayuu ka reebay wattaqullaaha alla ka cabsadown ilaahay wa calallaahi ilaahay korkiisane falyatawakal ha tala saartaano almu'minuuna mu'miniintu oo rabbi ha ku kalsoonaadaano aayaddan hadda intaanan macnaheeda u gelin waxay iska leedahaa layidhi sababu nusuulay iska leedaha sabab ay kusoo degtay waxaa la sheegay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markii isaga iyo asxaabtiisu ay baxeenaa layidhi oo waxa weeye ay u baxeen waadiga la yidhaahdo waadi cusfaan la yidhaahdo qaswaduna waxay aheedaa layidhi duulaanka ay u baxeen oo u socdeen qaswo la yidhahdo qaswatu dee anmaar weeye waa qaswada la yidhahdo qaswatu daati riqaac la yidhaahdo ayaa waxaa la yidhi rasuulka alayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisu dhammaantood waxay u istaageen baa le salaada horay u istaageen waa meesha waxaa weeye salaatulkhawfka nabigu alayhi salaatu salaam uu ku dukaday kolka markii intaan waxaa weeye salaatulkhawf aan markaas axkaamteeda nabiga lagu soo dejin ayaa rasuulka calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisu waxay hal mar u istaageen baa le salaaddii duhurkaa layidhi markay duhurkii ay dukadeen ayaa mushrikiintu shallaayeen baa layidhi waxayna ka shallaayeen baa la yidhi inay dhagar ay samayn waayeen oo aysan dhagar ku samayn xiilo marka dadka muslimiinta ay ku soo gaadaan ayagoo salaadda ku dhex jira marka arrintaas markay ka fakatay waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen nimankaanu salaadaan duhurta mid ka dambaysa oo wax walba ay ka jecel yihiin aabbaa'dooda iyo ilmahooda ay ka jecel yihiin ayaa soo socotay yidhahdeen salaadda casirkay ula jeedaan taas ayaana ku qaba doonaa marka waxay hamiyeen baa layidhi inay salaada casir ay ku qabtaan markay u istaagaan weye ilaahay markaas waxaa weeye kaydkoodii ayaa ilaahay ku celiyey maxaa yeele ilahay wuxuu yidhi walaa yaxiiqu lmakuus sayi'u ilaa biahli dhagarta xun waxaa weeye ma hareeraynayso ilaa dadka maakiriinta oo makriga sameeyey ayaa ilaahay ku celinaya maxaa yeele qofku hadduu dhagar wato dhagartiisa isagaa ilaahay ku celinaya ilahay dhagar raalli kama ah waxaa soo dega marka aayaddii aynu soo mari jirnayo suuratu nisa oo salaatulkhawfka loogaga warramaayey salaatulkhawf haddii la yimid hadde waxaa weeye xiilo ay asxaabta iyo rasuulka calayhi salaam iyo asxaabtihiisa ay wax ugaga dhibaan ma samayn karaan weeye taas horta waa sababu nusuulaalay aayaddaanaa marka soo degtay waxaa kaloo la sheegaa sida la weriyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam bani qurayda u yimid baa layidhi isagoo uu la socda abubakar iyo cumaraa layidhi iyo caliyaa layidhi isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dayn maaragtay ka amaahanaya dad muslimiina markaasi waxa weeye isagoo dayn uga qaadaayo oo markaasi waxa weeye dayn isagoo nimankan ka raba dad muslimiina waxa weeye si maaragtay diyo loo siiyo dad muslimiina si diyo loo siiyo isagoo nimankan dayn weydiisanaayo wey amase waxaa la yidhi ayaga ayaa maaragtay ahaa dad muslimiina dileen markaasa ayaga ayaa ayaa waxa weeye ayaa laga gudaayaa la yidhi dadka muslimiinta ah ayuu dileenoo waxay dileen baa la yidhi ninka la dhihi jira camar ibnu umayata alamri ayay khada ku degeen baa la yidhi laakiin sida raajixa waxaa weeye camar ibnu umayata alamriyi waxaa dilay niman muslimiina ayaa khada ku dileen ayagoo mushrikiin u malaynaayo marka deyntaas si diyadaas loo gudo ayuu nabigu nimankan xoola ka rabay baa la yidhi markaasay wuxuu yidhi abalqaasimow noo fariisay yidhahdeen dacaam waan ku sii waxaad naga doonaysana waan ku siihaynaa marka nabiga calayhi salatu salaam way fariisiyeen baa layidhi meel ayay fariisiyeen daaradahaa layidhi waxay hamiyeen baa layidhi inay nabiga qabtaan kolka waxa weeye ay markaasi ay diraan weeye nin la dhihi jira camar ibnu jaxaash ayaa wuxuu soo qaataa dhagax weyn u qasdaa layidhi oo maraga hab inuu korka uga siiya doonaayo markaasaa ilaahay gacantiisa qabsaaraysa se jibriilaa nabig ku soo degay arrintuu u sheegay nabiga iyo asxaabtiisu way ka baxeen ballan hore uu yiilane way buxiyeen dagaal ayaana markaasaa dhexdooda ayaa markaasaa ka bilowday waxaa kaloo la sheegay rasuulka calayhi salaatu salaam manzil ayuu degay asxaabtiisaa kale tegey isagoo geed harsanaaya kolkaas ayaa seeftiisa korkiisa ina suray ayaa nin axraabiya seefti ka dafay kolkaas ayuu yidhi inuu ku dila nabigu u dama calayhi salaatu salaam marka taas iyadana waxa weeye axaadiistaa ka warramaysa waana dheertay hadda ka horaansa soo mar haddana waanu tegaynaa asbaabu nusuulkaasaa la sheegaa alla wuxuu yidhi markaa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow udkuruu xasuusta nicmatallaahi ilay nimcadiisa calaykum korkiina idinku nimeeyey id waqti hame ay hamiyeen qoomun qoom an yabsuduu inay soo fidaan ilaykum xaggiinna eydiyahum gamcooda inay idin qabtaan fakafa dabeedna alla uu ka reebay aydiyahum gamxooda cankum xaggiinna wattaqullaha alla ka cabsada wa calallaahi ilaahi korkiisa falyatawakal ha tala saarteenow dha ilaahay almu'minuuna mu'miniintiioo rabbigooda ha ku kalsoonaadaan casharkeenna intaas ayuu ka egyahay wallahu subxaanahu wa aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda saddex iyo tobanaad oo suuratulmaa'ida ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay cuhuud badan oo waxaa weeye lagu qabtay dadka mu'miniinta ayaa ilaahay noogaga soo warramay subxaanahu wa tacaala dadka waxaa weeye cuhuuddaas suliya sida uu maaragtay ma'aalkoodu noqonaya ilaahay noo soo sheegay kuwa aan fulin cahdigaas oo kufaarta ayaga laftirkooda cahdiga way ku jiraan ee ayagana maxaa weeye ilaahay ma'aalkooda waa noo soo sheegay waxaa ilaahay subxaana wa tacaala nooga soo hornay casharkeena aayaddii ugu dambaysay qaliyadii dhacday rasuulka calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa nimanka kufaarta ahy markay damceen inay dhakraan sida ilaahay subxaana wa tacaala ugaga fakiyey ayaa ilaahay nooga soo warramay marka ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala alla ka baqa ayuu dhahay ilaahay wa calallaahi ilaahay korkiisana falle tawakal ha kala saartaan almu'minuuna mu'miniintu mu'miniintu rabbigooda ha ku kalsoonaadaan ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala marka hadda aayaddan ayadana waxaa weeye aayaddii hadda aayadihii aynu hadda ka soo baxnay ayay iyaduna laftirkeedu munaasab u tahay maxaa yeele hadda waxa weeye cahdi oo caama ayaa laga soo warramay hadda meeshaan cahdi oo khaasa ah, oo waxaa weeye reer banu israa'iil lagu qabtay ayaa ilaahay noogaga warramaya iyo sidii waxaa weeye cahdigaas ay ka yeeleen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan iyadana noogaga warramaya walawallaahi qad xaqeeqeh ayuu dhah ilaahay akhada allaahu alla waa qabtay miisaaqa banii israa'iila reer banuu israa'iil ballankooda ilaahay waa qabtay waxaa soo qadaraysaa bimaa yudkaru bacdu weye waxa hadda la sheegi doono ayaana lagula qabtay waana sida tan wa bacadnaa waanu bixinow dheh ilaahay minhum reer banuu israa'iil waxaanu ka soo bixinay isnay cashara naqiiban laba iyo toban wabar ayaanu ka soo bixinnow dheh ilaahay wa qaala allaahu allah wuxuu u dhahay oo lisaankii rasuulkii loo soo dirayoo nebiyulaahi muusa loogu yidhi wa qaala allaahu alla wuxuu u dhahay innii anigu macakum micigiinna ayaan ahay la jirankiinnaan ahay bilcawni wa nusrati ayaa idinkula jiraa lawallaahiyo in aqamtumu salaata salaadda haddaad oogtaan wa aataytumu zakaata zakada aad gudataan wa aamantum aad rumaysaan birusulii rusushayda wa casartumuuhum aad u gargaartiin wa akhrajtumullaaha alla aad amaahisaan fardan ama xasanan oo wanaagsan la ukafiranna waan asturi oo waan asturi cankum xaggiinna sayi'aatikum xumaanyaalkiinna ayaan ka asturayaa wala udkilanna kumaana idin gelin oo waanu idin gelin jannaatin jannaad jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaalo faman kafara ruuxu kufriye ayuu dhahay alleh bacda daalika ballankaas bacdigiisa laydinku qabtay reer banu israa'iilow faqad xaqeeqeha lalla waa lumay kaasu sawaa'a sabiili jidka bartankiisa ayuu ka lumay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga warramayaa ballankii lagu qabtay reer banu israa'iil iyo ballankaas waxa uu ahay balse hadda waxaa weeye aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxaa la sheega baa la yidhi oo arrintan waxaa sababay ayaa la sheegay reer banu israa'iil waxaa la yidhi markii waxaa weeye masar ay u soo laabteen ilaahay markuu halaagay cadowgoodii fircoonahay bacdigeeda ayaa alla wuxuu amray baa la yidhi inay aadaan magaalada la yidhaahdo ariixa oo ku taalla ardu falastiin ku taalla oo loo yaqaano marka magaaladaas waxaa deganay baa layidhi niman jabbaabira ah oo maaragtay xoog badan oo kancaaniyiin la yidhaahdo waxay ka mid ahaayeen baa layidhi qoon la dhihi jiray camaaliqo marka ilaahay waxa u dhahay baa la yidhi waxaan idinku faral yeelay reer banu israa'iilow inaad meeshaas daar ad ka dhigatiin ood askuntaan magaalada ay degan yihiin jabbaabiradu oo nimankaasu kufaaray ahaayeena aad xoog saartaan wey ka bixiya ayaa layidhi waxa magaaladaas ku jira ka saara anaa idiin gargaaraaya nebiyullaahi muuse markaasaa ilaahay wuxuu amray baa layidhi inuu waxaa weeye tol walba ambase qabiil kasta oo reer binu israa'iila labaiyo toban ay ahaayeene in nin maaragtay madaxa oo maaragtay wabara ama waxaa weeye guddoomiye waxa loo yaqaan in laga soo qabta weeye oo weliba aamina inuu ka soo qabto oo laba iyo tobanka qabiilo reer banu israa'iil in qabiil walba nin laga soo qabto oo kafiil u noqonaaya qoonkiisa kafiil uga noqonaya ballankaas wilitaankiisa nebiyullaahi muuse waxaa la yidhi dadkii nuqabada ahaay ayuu doortay baa layidhi ballankii reer banu israa'iil ayuuna ku qabtay baa layidhi waa kaxeeye baa layidhi oo waa la socday baa layidhi markii waxa weeye ay u dhowaadeen arradii oo kancaaniyiinta ayuu wuxuu diray baa layidhi nimankii nuqabada ahaay oo madaxda ahaay ayuu u diray baa layidhi say u soo jaasuusaan oo wax uga soo ogaadaan axwaasha nimankaas jabaabiradaah oo kancaaniyiinta oo magaalada ariixa jooga markay tageen waxay soo arkeen baa layidhi khalqi aad iyo aad u waaweyn ayay soo arkeen baa layidhi oo quwo iyo shawko iska leh markaasay ka haybayseen baa layidhi oy la yaabeen baa layidhi dadkaas xoogga ay leeyihin iyo macnaha jir ahaan waxa ay la egyihiin makhluuq aad iyo aad u waaweyn oo lala yaabo ayay ku soo arkeen baa layidhi kolka way ka haybayseen way soo laabteen baa layidhi nebiyullaahi muusena waxaa la yidhi wuxuu ka nahiyey nimankan inay arrintaas ay ka sheekeeyaan arrintaas wuxuu dhahay baa layidhi axwaasha kancaaniyiinta cidna ha u sheegina weye marka sidaas markuu dhahay ballankii way buriyeen baa layidhi oo nebiyullaahi muuse uu ku qabtay ou dhahay cidna ha uga warramina nimankaas awooddooda iyo makhluuqa intay la-eg eg yihiin ballankii way buriyeen baa layidhi way ka sheekeeyeen laba nin keliya oo hadda ilaahay subxaana wa tacaala uu noo sheegi doono oo mar casharkeer cashareena ku soo dhow labadaas nin ayaa maaragtay ballankii burin baa layidhi marka hadda waxaa weeye arrinta saasay ahayd baa layidhi ballankii lagu qabtay ayaa ilaahay noo sheegayaa iyo arrintii waxaa weeye markaasi siday arrintoodu ay ku dambaysayoo ballankay ugaga baxeen qur-aankaana ilaahay subxaana wa tacaala wax walba noogu caddaynaya waxyaabaha siiradaha waa badan yihiin laakiin hadda waxaa hadda muhiim ah sida ilaahay subxaana wa tacaala uu qur-aanka noogu sheegaayo taasaa wax walba noo caddaynaysaoo nagu filan alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wala wallaahi qad xaqeeqee akhada allaahu alla waa qabtay miisaaqa banii israa'iila reer banu israa'iil ballankoodii miisaaqu waxa weeye ballanka laysku adkayaa la yidhaha ayadda aynu meeshaan ka gelaynana waxaa weeye waa kalaam oo musta'nafa weeye waxa meeshaan loo keenay in la caddeeyo baa la doonayaa mu'miniinta in lagu booriyo ballanka inay fuliyaan weeye maxaa yeele qasadka laga yeelayahay ummadihii hore oo nolo kaga warramaayo iyo ballan ambiyadii markaasi ay ballanka ku buriyeen waxaa weeye waxaa la xasuusinayaa ummaddan mutu maxamed weeye inay waxaa weeye ballanka ay oofiyaanu arrin aad iyo aad weyn inay u tahay oo amar oo jasiim ay u tahay weeye ballanka oo la buriyeyna markaasi hoog weyn in laga helaayo wey sidaas daraaddeeda caarifka la yidhaahdo abulxasan shaadali waxau dhahay falweylu falweylu ayuu dhahay liman lam yaxrif ou dhahay halaag ilaahayow waxau u sugnaaday qofka aan ku garanin balil weylu sumal weyliyow dhahay liman aqara biwaxdaaniyatika walam yarda biaxkaamika hoog waxau u sugnaaday oo haddana hoog kale u sugnaadow dhahay qof waxaa weeye rabbiyo waxdaaniyadaada qiray haddana axkaamtaada aan raalli ku ahayn weeye maxaa yeele qofka muslimka ah oo mu'minka ah hadduu ilaahay waxdaaniyadiisa qiro waxaa loo baahan yahay axkaamta ilahay raalli inuu ku noqdo macnaha qofkii waxaa weeye ilaahay waxdaaniyadiisa qiraaya axkaamta allana raalli aan ku ahaynin caarifkaas wuxuu dhahay halaag iyo hoogaa u sugnaaday waana wax saxa weeye wabacana waan bixinow dha ilaahay wabacanaadaan hadda takallum ayaa maaragtay loo iltifaaday oo qaybiyadaa laga iltifaaday wabacana macnaa aqabnaa weeye waanu soo bixino waan oogna waan taagna weeye minhum reer banuu israa'iil xaggoodow dh ilaahay itnay cashara naqiiban laba iyo toban wabar weeye oo waxa weeye qabiil walba waxaa laga soo bixiya naqiib oo markaasi kafiil u noqonaya qoonkiisa ballan oofinta weeye wa qaala allaahu alla waxa u dhahay nimankii nuqabada ahaay calaa lisaani muusa weeye calayhi salaatu wasalaam innii anigu macaku micigiinna ayaan ahay anaa idinla jira oo idiin gargaaraaya oo nuse iga helaysaan la wallaahi ayuu dhahay ilaahay haddane in aqamtumu salaata salaadda haddaad oogtiin maxaa yeele salaadda iyo hadda ibarrimahan inta lagu sheegaayo waxay ka mid yihiin cuhuudda markaasi lagu qabtay oo laga doonaayo inay oofiyaan lawallaahiya in aqamtumu salaata salaadda haddaad oogtaan wa aataytumu zakaata zakada aad gudatiin wa aamantum aad rumaysaan birusulii rusushayda hadda waxa weeye waxa loo jamcinaayo nebiyullaahi muuse ayaa markaa rasuulu ahay laakiin rususha ilaahay oo dhan oo la rumeeyo waxaa weeye ayaa loola jeedaa maxaa yeele haddii hal rasuul la beeniye rusushoo dhan la beeniye ka dhiganta wa aamantum aad rumaysaan birusulii rusushayda oo wacazartumuuhum aad u gargaartiin rususha wa aqrartumullaha alla aad amaahisaan qardan amaaxasanna oo wanaagsan amaahintaana waxaa weeye infaaq oo fii sabiililaahi ilaahay jidkiisa wax lagu bixiyo infaaqaanu marka wuxuu noqonayaa mid waajiba iyo mid sunna ayuu noqonayaa marka zekada asagaa ka caansanba maxaa yeele zekadu waxay noqonaysaa waajib weeye intaa haddaad samaysaanowdha ilaahay la ukafiranna waan asturi oo waan asturi dha ilaahay cankum xaggiina sayi'aatikum xumaayaalkiina idinka asfuraya markii waxaa weeye cuhuuddaas aad ka soo baxdaan oo faraa'isha ilaahay subxaanahu wa tacaala idin saaray aad oofisaan waxa weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala sayi'aadkiina ayaan dhaafayaa maxaa yeele amarkii ilaahay markii la qaato ayaa ilaahay khayr laga rajaynayaa haddana alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wala udkhilannakum waanu idin gelin oo waanu idin gelinow dha ilaahay jannaatin jannaat basaatiin oo filjannati ah weeye jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtihaa ay taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa alanhaaru webiyaal ay dureeraayaan webiyaasha oo afar tahayo suuratulqitaan haddii ilaahay yidhahdan wuu tegi doono weye marka haddii waxaa weeye anhaar la sheego qur-aanka aad ku aragto afarta webioo lagu sheegay suuratulqitaal masaluljannati allatii wucida almuttaquuna meeshaasaan ugu tegi doonaa marka jannaadkaas ayaan idin gelaahow dha ilaahay sidaas marka ballankii markaasuu dha ilaahay faman kafara ruuxu kufriya bacda daalika ballankaas bacdigiisa oo ballankii lagu qabtay waxaa weeye diidoo ku kufriya faqad xaqeeqeha lalla waa lumay kaasu sawaa'a sabiili jidka bartankiisoo ka lumay waxaa laga wadaa akhda'a dariiqa alxaqi weeye dariiqa xaqa ayuu gefay sawaha asalka waxaa la yidhaha wasadka ayaa la yidhaha sidaas markii ballankii loogu qabtay meesha waxaa ku qadaran fanaqaduu lmiisaaqa ow fanaqaduuh weye way buriyeen markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala fa bimaa naqlihim fa bisababi naqlihim burintoodii sababkeedow dha ilaahay miisaaqahum ballankoodii ay buriyeen lacannaahum waanu lacnadnow dha ilaahay ballankii burintii ay buriyeenow dha ilaahay sababteeda ayaan u lacnadnow dha ilaahay fa bimaa ou dha ilaahay fa bisababi naqlihim burintoodii samaadana weska sila weeye ba'duna saabiye waaye burintoodii sababkeedow dha ilaahay miisaaqahum ballankoodii ay buriyeen lacannaahum waanu lacnadnay ayuu dha ilaahay abcadnaahum can raxmatinaa naxariistayna ayaanu ka dheeraynay lacnad ilaahay baa ku dhacday maxaa yeela ballanka ilaahay haddii laga baxo lacnad baa imaanaysa lacnadna waxay keenaysaa cadaabay keenaysaa oo ma'aalxumay keenaysaa wa jacalnaa waxaanu yeelnow dha ilaahay quluubahum laabtooda qaasiyatan mid engegan laa taliinu liqabuuli liimaan weeye iimaan inay aqbasho aan u jilcaynin wajacalnaa waxaanu yeelnowdha ilaahay quluubahum laabtooda qaasiyatan mid engegan ayaanu ka dhigay qasaawatulqalbiyaa ilaahay ku riday subxaana wa tacaala maxaa yeele cadhada alle waxay keenaysaa qasaawatulqalbiyay keenaysaa qalbi waxba aanan aqbalaynin yuxarifuuna way doorinaayaan owdha ilaahay alkelima kelimka ayay doorinayaan can mawaadicii mawdacyaashiisay ka doorinayaan meesha ilaahay booska uga dhigow dejiyey ayay ka doorinayaan yuxarifuunawdha ilaahay way doorinayaan oo way bedelayaan alkelima kelimka kelimkan waxaa laga wadaa alladii fi tawraa waxaa weeye kelimkii tawreed ku yidhi sifada nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam iyo kayrkeeda ayaa laga wadaa maxaa yeele waxaan wax badan soo marnay culammaa'u yahuud inay tawreed ay taxriifiyeen oy wixii maaragtay ah hawadooda ka soo hor jeeda ay waxa weeye bedeleen oo waxyaabaha waa u nafsigooda ay ku qorteenay ku soo reebeen marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxay ka mid tahay ballangurinta weeye kelimka ayay doorinayaan can mawaadici mawlacyaashiisa amba boosaskiisa ayay ka doorinayaan meeshii ilaahay uu dejiyey wa nasuu way halmaameen ow dha ilaahay nasiib ayay halmaameen oo mimaa kii ka mida dukiruu lagu waaniyey bihi maaga oo tawraad lagula waaniyo raacidda rasuulka calayhi salatu salaam la raaca alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa nasuu waxay halmaameen bimacnaa tarakuu waxay ka tageen weeye xadan nasiibow dha ilaahay amba dheef weeye oo mimaa kii ka mida dukiruu lagu waaniyey bihi maas hadda markay rasuulka calayhi wasalaam raacitaankiisa ay ka tageen oy nebinimadiisa inkireen waxay noqonaysaa niman dheef oo ay iska lahaayeen oo adduun iyo aakhire ay ku intifaaci lahaayeen ka tagay bay noqonaayeen maxaa yeele dheef way ka tageenoo hadday rasuulka raaci waayeen calayhi salaatu wasalaam dheeftoodii aakhira ayaa markaasaa fasahaadiyey walaa tazaalu ka zuuli maysdowdha ilaahay khitaabkan waa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qof kastoo muumin oo khitaab ka suurtoobo walaa tazaalu ka zuuli maysidowdha ilaahay tadalicu inaad dhaalacanayso oo aad ku arkayso calaa khaa'inatin khiyaano minhum reer binu israa'iilowdha ilaahay marka hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa nimankan israa'iiliyiinta ahu inay niman aad iyo aad u xun ay yihiin oo weligoodba waxa weeye khiyaano ayna ka zuulaynin marka alla wuxuu dhahay walaa tazaalu ka zuuli mays hadda waxa weeye mustaqbalka ilaa yowmilqiyaamati hadda ayay caddaynaysaa aayaddaana looga warramayaa maxaa yeele maadaama hadda ficilkaana oo mustaqbal uu yahay waxaa marka meeshaas ka cad yahuud mar walba waxa weeye khiyaano inaysan ka bixaynin maxaa yeele hadda dhibaatada iyo dhagarta ay dadka muslimiinta ku hayaan wax kasta oo heshiis lala sameeyana waxba laga gaari maayo walaa tazaalu ka zuuli maysidow dha ilaahay tadalicu inaad ku daalacanayso calaa khaa'inatin khiyaano weeye minhum ayaga xaggooda ballanka ay burinaayaan iyo waxyaabaha ay ka baxayaan ballan iyo cahdi wax ay leeyihiin ma jirto yahuud markay saas tahay ilaahay wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi walaa tazaalu ka zuuli maysi tadalicu calaa khaa'inatin khiyaano inaad ku daalacanayso oo khiyaano ay kaaga daahirayso minhum ayaga xaggooda ilaa qaliilan wax yar mooyaane ayuudha ilaahay oo minhum ayaga ka mid wax yar baa la istisnooday waxaas yar maxay yihiin waa inta islaamta weeye sida cabdullaahi ibnu salaam iyo wa asxaabii ragga la yidhahdo zamankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele qofku hadduu muslim yahay waxa weeye isagu baabkaas waa ka baxaya ilaa qaliilan wax yar mooyaane ayuu dha ilaahay oo minhum ayaga ka mid a ah. facfu iska cafiyow dha ilaahay canhum kuwaas xaggooda sayidka maxamedka iska cafiyow dha ilaahay wasfax ka jeesow dha ilaahay in allaha alle yuxibbu waa jecel yahay almuxsiniina kuwa wanaagga falaaya arrintii rasuulka calayhi salaatusalaam markii looga warramay khiyaanatu lyahuud ilaahay wuxuu yidhi iska cafi buu dhaha ilaahay subxaana watacaala tacaala facfu canhumou dhah ilaahay iska cafi wasfax ka jeesow dhah ilaahay oo waxba maaragtay arrintooda ha u qabanin in allaha alleh yuxibbu waa jecel yahay almuxsiniina kuwa wanaagga fala ixsaanka samaynaaya marka hadda aayaddan waxaa la yidhi intaan rasuulka calayhi salaatu salaam aan la amrin inuu la jihaado oo aayatu sayf intaysan soo degin bay eedaaliyiin waxaa marka lagu nasakhay baa le aayatu sayf ayaa lagu nasakhay oo mar hadday waxaa weeye arrimahaas ay sameeyaan oo naqdulcahdi ay sameeyaan waa lala jihaadayaa wa min aladiina ayuu dha ilaahay kuwii qaaluu yidhaahdeen ina annagu nasaara nasaare ayaan nahay akhadnaa waanu qabannow dha ilaahay miisaaqahum ballankoodii aan qabannay hadda labada qolo ahlu kitaabka ilaahay wuxuu nooga soo warramay yahuud waa haddana ilaahay halkaa nooga warramayaa nasaaro ayaa nolol kaga warramayaa qolada masiixiyiinta iyagana ballanka lagu qabtay oo iyagana kitaabkoodii injiilahay lagula qabtay iyo siday u buriyeen haddana ilaahay ahlu kitaab oo dhan ayuu isku jamci doonaa alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wa min aladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen innaa anagu nasaaraan nasaare ayaana akhadnaa waanu qabannow dha ilaahay miisaaqahum ballankooda ayaanu qabannay kama akhadnaa calaa bani israa'iil weeye alyahuud sidaa waxaa weeye banu israa'iil oo yahuuda aan ugu qabanay ayagana waan ugu qabannawdh ilaahay marka ballankii markii lagu qabtay fa nasuu way halmaameen bimacnaa taraku weye way ka tageenowdh ilaahay xadan nasiib ayay ka tageen oo mimaa kii ah dukiruu lagu waaniyey bihi maaga fa nasuu way halmaameenowdh ilaahay hadda nisyaankan bimacnaa tarkiya tarki baa loola jeedaa maxaa yeele shaygii hadday ku camal fali diideen waxay ka dhigan iyagoo ka tegi weye ayagoo ka tegay waayo macnaha shaygii markay ka tageen oo ku camal fali inaan dhiilahay waxay ka dhigan tahay iyagoo halmaamay wax la halmaamo kaley ka dhigan tahay wixi lagu camal falayn wax la halmaamo kale weeye fa waxay ka tageenow dha ilaahay xadan dheefow dha ilaahay oo mimaa kii ka mid a dukruu lagu waaniye bihi maaga injiil lagula waaniye waxay yahay arrintaasu iimaan iyo kayrkiis weeye oo nabigeenna calayhi salatu wasalaam la rumeeyo cala nabiyullaahi ciisa waa u dardaarmay reer reer banuu israa'iil inay markaasi waxa weeye ay rumeeyaan rasuulka alayhi salaatu wasalaam marka hadda waxaa weeye ballankii way buriyeen fa aqraynaa waxaanu ridnowdha ilaahay baynahum dhexdooda alcadaawata cadowtinimo ayaanu ku ridnay iyo walbaqlaaa caro ilaa yoomi alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda intii laga gaarayo marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay qolooyinkan ahlu kitaabka inkastoo aayaddan si khaasa looga waramaya nasaaro ilaahay wuxuu leeyahay fa aqraynaa waanu ridnay baynahum dhexdoodowdha ilaahay marka hadda laakiin lamiirka waxaa iska fiican baa layidhi yahuud iyo nasaaraba in loo celiyo alqayna alcadaawata bayna alyahuud wanasaara weeye yahuud iyo nasaara dhexdeeda cadaawaan dhigna weeye marka firqo walba waxaa weeye midda kaley laclanaysaa waxaa iska bannaan baa layidhi lamiirka in loo celiyo nasaara faqad maxaa yeelay iidaa hadda ayaa laga warramaaya laakiin see noqonaysaa arrinta markaas waxaa weeye firqooyinkooda firqooyinka nasaarada waxa weeye aad iyo aaday isu necab yihiin oy dagaalla ugaga dhexeeyo wax badan bay maaragtay ay isnecb yihiin ay maaratay aysan isjeclayn wey saddex firqoy leeyihiin markaas niman la yidhaahdo malkaaniyo iyo yacquubiyo iyo nasuuriya waktigaa saasay ahayn haddana waxaa weeye firqooyinka magacaan kaleay leeyihiin marka qolo walba qolada kaley lacnadaysa oo ayaga dhexdoodaaba waxaa weeye firqooyinka ay kala yihiinaa isjeclayn weeye ah, wa lam yadharuu dalika la layidhi bayna almuslimiina khawfan min ashamaatati bihim laakiin hadda waxaa la arkaaya ha layidhi nimankan kufaarta ahu ay isu qabaan ma daahirsanayaan baa layidhi way u daahirsan la'yihiinaa layidhi waxay ka baqaayaan in macnaha dadka muslimiinta ay ku farxaan marka ceebtooda iyo cadaawadooda oy hoose isu qabaan way qarsanayaan marka firqo walba midda kaley kukufri xugminaysaa adduunyada iyo aakhirada weeye maxaa yeele ilaahay waxaan ku tegi doonaa suuratu alacraaf kulamaa dakhalat ummatun lacanad ukhtaha ayaan ku tegi doonaa marka hadda cadaawadaas waxaa keenaaya inay ka tageen ilaahay diintiisa maxaa yeele dadku markay ilaahay diintiisa ka tagaan cadaawo waa dhex maraysaa maxaa yeele cadaawada iyo waxyaabaha amraadulqalbiyada la yidhaah oo xuxun waxa xalliyaahu waa ilaahay diintiisa weeye markii kitaabka alla la raaco ayaa waxaa weeye wax kastoo xun ayay xalismayaan laakiin haddii ilaahay diintiisa laga tago sida hadda muslimiinta anagu aan waktigan aan nahay waxaa weeye cadaawo iyo xasad iyo xaqdi iyo masiibo ayaa dadka ilahay ku riday ma ahan hadda reer banu israa'iil oo kaliya arrintu ma ahan weyn maxaa yeele waxaa noola kugu sheegaayo dadkan qisooyinka iyo waxyaabaha ka dhacay inaanu ku cebro qaadana annagaa noolaku dhega hadlaaya maxaa yeele hadda muslimiintu maanta kitaabkoodii ka tageen cadaawo ayagaa markaasa col ayagaa isugu daran waxyaabihii lagu riday maaragtay kufaarihii ayaa markaasaa dhexdooda yaallo xaqdi iyo xasad ayaa dhexdooda yaalla aad iyo aad u fara badan hadday markaasi ay dawlada yihiin iyo hadday maaragtay ay yihiin maaragtay hal dawlad keliya hadday yihiin qabaa'il hadday jufoo yihiin dadki waxa weeye cadaawo iyo xasad ayaa maaragtay dhex yaalla waxaa yeelaaya ilaahay kitaabkiisay ka tageen marka arrintaasu dhacdaa maaragtay ilaahay cadaawo iyo cero ayuu dhex dhigay haddaan la soo noqon oon rabbi loosoo soo noqonne arrintaas laga bixi maayo qiyaamana haddee khasaaro baa lagala kulmayaa alla markaa wuxuu dhahay subxaana wa tacaala wasawfa jeer dambow dha ilaahay yunabi'uhum ullaahu alla waa u warramayaa warramidaan waxaa weeye jaasin ilaahay aakhire uu ku jaaziye weeye haddii ay soo noqon waayaan wa sawfa jeer dambow dhaha alle yunabi'uhum ullaahu alla waa u warramayaa bimaa kii kaanuu ay ahaadeen yasnacuuna kuwa sanceeye allana waa ku jaasinayaa subxaanahu wa tacaala marka meeshaas waxaa laga qaadanayaa adduunyadan dunuub haddii la galo asii waxaa weeye laga soo noqon waayo ee aakhirada ay timaado in aakhire laysku jaasinaayo haddaan ilaahay subxaana watacaala tacaala adduunyada inta joogo aan arrintaas looga soo noqonin marka wixii xumaan oo lagu sugan yahay waxaa laabud ah in laga soo noqdo yaa ahla ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiiow ayuu dhahdana ilaahay subxaana wa qad xaqeeqehe jaa'akum waxaa idin yimiday rasuulunaa rasuulkayna yaa ahla ahlalkitaabi qad jaa'akum rasuulunaa yubayinu lakum kasiiran mima kuntum tukfuuna min alkitaabi wayacfuu can kasiir qad jaa'akum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiiyow hadda meeshaan waxaa la ysku jamcinayaa saan horuu soo sheegnay yahuud iyo nasaaraa la jamcinayaa labadi fariiq ayaa dhammaantooda la wada khidaabaya bacdamaa ilaahay uu sheegay firqo walba gooni oo u sheegay oo xaaladeeda uu nooga warramay haddana waxa weeye waa laysku derayaa alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiiyow qad xaqeeqee jaa'akum waxaa idiin yimiday rasuulunaa rasuulkayni muxamed ahay calayhi salaatu wasalaam ayaa idin yimiday yubayinu lakum xaal uu idiin caddaynaayo kasiiran wax badan oo mimaa kii ka mida kuntum ad tukfuuna kuwa qariya min alkitaabi kitaabka xaggiisa tawreed iyo injiilba wey wayacfuu waa cafinaa oo iska dhaafaaya can kasiiran wax badan oo iska dhaafaaya oo ma caddaynaayo maxaa yeela haddaan maslaxadu ku sugnaynin ilaa idinku inaad faleexoodiin mooyaane saasuu isaga dhaafaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa isagoo la khidaabaya labadaa qolo qad xaqeeqehe jaa'akum waxaa idiin yimiday rasuulunaa rasuulkayni nebi maxamed ay calayhi salaatu wasalaam yubayinu lakum xaal ou idiin caddaynaayo kasiiran wax badan oo mimaa kii ka mida kuntum aad haateen tuufuuna kuwa qariya waxaad qarin jirteen weeye min alkitaabi kitaabka xaggiisa tawreed iyo injiil waay waxaa ka mid a ah aayatu rajmiga ay qari jireen iyo sifadii nabiga calayhi isalaatu wasalaam weeye labadaas way qariyeen ilaahayna nebigiisou daalacsiyaa yidhi inay tawreed ku yihiin ilaahay markaasuu caddeeyaa la yidhi markaasuu daahiriyaa la yidhi marka taasne mucjise weynay rasuulkeenna u tahay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele nabigeenna calayhi salatu wasalaam kutubtooda ma uusan akhrin haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma fadhiisanin mucallim hortiisa ma fadhiisanin arrintaa marka waxa weeye waxay misaal u tahaa layidhi waxa tawreed ku yaala weeye ayay maaragtay misaal u tahay baa layidhi kolka hadda injiil markii la yidhaahdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa maaragtay waa lagu miisaaliye baa layidhi oo nebiyullaahi ciisa ayaa maaragtay hayaa ku bishaareeyey laakiin hadda tawreedne waxa weeye asagane si maaragtay aa caam ah yaanba la miisaaline ayaa nabiga alayhi salatu salaam ugu qoraayay oo macruuf ayuu ku ahay halkaas markaasuu dhahay alle wayacfuu way iska cafinayaa rasuulku can kasiirin wax badan cafintan waxaa laga wadaa waa iska dhaafaya wax badanna waxaa weeye ma idinku caddaynaayo weye oo waxa weeye falaa yubayinhu ma caddaynaayo idaa lam yakun fiihi maslaxatun haddaan maslaxa aysan ku jirin ilaa iftilaaxakum in idinka laydin falleexeeyo mooye waaba iska dhaafaaba waxaasna wey ah, taas ayaa ka mid ah qad xaqeeqe ayuu dhaha dana ilaahay jaa'akum waxaa idin yimiday min allaahi alla xaggiisa idinkaga yimiday nuurun nuur ayaa idinka yimiday nuurkaana waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo wa kitaabun kitaabuu dha ilaahay kitaabkaasoo mubiinun oo cad bayinun daahirun weeye qad xaqeeqeha ayuu dha ilaahay jaa'akum waxaa idin yimiday min allaahi alla xaggiisa idinkaga yimiday nuurun nuur hadda khitaabkaanu reer banu israa'iilow ku dhacay kitaab yahuudiya nasaaro laakiin hadda caam weeye maxaa yaele rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waa nuur ilaahay xaggiisa ka yimid weeye rasuulku calayhi salatu wasalaam waa nuur wey nuur waxaa loogu macaabay maxaa yeele basaa'irta ayuu nabigu nuurayaa wey basiirada weeye haddana rashaada uu ku hanuunayaa aslu kullu nuurin weeye rasuulka calayhi salatu wasalaam marka casharkeenna aayaddaasuu noo joogayaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu